أسألة الرأي سانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع وشمس الضحى كشمس في الطفل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم xub salaamati yudni hama saaxibihi can ilmacaali wayuqri lmar'a bilkasali fain janaxta ilayhi fattakhid nafaqan fi lardi ow sullaman fi ljawi factazili wadca khimaara alculaa lilmuqdimiina calaa rukuubiha waqtanic minhuna bilbalali ina alculaa xadathatni wahiya saadiqatun فيما يحادث أن العز في النقل لو أن في شرف المواهب بلوغ من بلوغ منى لم تبرح لم تبرح الشمس يوما دارت الحمل أهبت بالحذ لو ناديت مستمعا والحظ عني walxadu canniya biljuhaali fi shaqali lacalahu in badaa fadli wanaaqsuhum licaynihi naama canhum naama canhum aw tanabbaha lii xubu salaamati waa darsigeenii afraad weeye waa beydka imsaad weeye beydka soddonaad weeye xubu salaamati nabadgelyada jacaylkeedu yuthnii waa celiyaa dib ayuu u celiyaa waya hama saaxibihi saaxiibka hammigiisa dib ayuu u celiyaayoo kayrkii ayuu ka reeba canilmacaali himooyinka sare iyo meelaha sare inuu gaadho ayuu ka celiyaa wey wa yuqri waa booriyaa almar'a shakhsigana yacnihii nabadgeliye jacaylka albilkasali wuxuu ku booriyaa waxa loo yaqaana maxay wahsi fa in janaxta haddaad leexatid ilayhi ila salaamati haddaad rabtid inaan weligaayo allaha aydaan rag iska hor imaninoo foodda aydaan isgelinoo rag aydaan isbarriiqinoo meel ku soo kala hadhin fatakid samaysaniyahu nafaqan god yar qodo fil ardi dhulka godi ka qodo oo amase sullaman sallaan qaado fil jawi jawiga sare aad factazili dadka ka dheeroo buur ilaa intaad tegtid albaabka soo xidha ama qol isku soo xidha dee sidii gabadh yaroo foodlayahoo masaakiina oo saaka laga yar xanaajiyey wadac ka tag buu ku yidhi khimaara alculaa yacnihii sarraynta moolkeeda iskaga tag lilmuqdimiina ragga ragga oga taga hormaraya calaa rukuubihaa ayagaa fuulaye fuulitaankeeda iyo koritaankeeda iyo gaaritaankeeda udda miskiin yaho abudalaska eeberkorisiga waqhtanic ku qanac minhunna min alculaa sarraynta xaggeeda waxaad kaga qanacda bilbalaali afka yaro biyo lagu mariyo lagu kabisin biwaad ooman tahay war biyysy biysysa wa bishmaha uqo bishmaha bishmaha uqo miskiinkan xunka sakaraadka unawaalin naga jeysada ishiisii wadaadka saddexdan bayd wuxuu kaga warramayaa wax qof walba anfacay ninbaa wuxuu ku dhihi waxaan rabaa inaan meel sare gaadho wuxuuna rabaa inaan la caayin oon la xamanin oon wax laga sheegin oon shirqoolle loo maleegin oon habeenno loo dhutinin oon qaxawo loo cabin oon qudi loo cabbin buu rabaa maad iska joogtid haddee miskiin yaho abudalaska meelahaaga ha isdhibine sidoo kale wuxuu ku yidhi sideedaba nabadgeliya jacayl war nagataawar ah, ah, ah, waa maxay fuliyo dariga haddaad wuxuu yidhi rabtid inaan lagula hadlin oo jijal waxaa la yidhi idaa araada allaahu nashra fadiilatin qayada allaahu laha lisaana xusuudaabal ilaahay hadduu doono shay fadliya inuu kor u soo saaro sideedaba xusuud buu u sameeyaa carabkoodu ilaahay ku mareejiyaabal carabkaasay kugu wareejin markaasay meel walba ku geyn Eh, waa markii la rabo weeye hawshaasi inay guulaysato wuxuu yidhi waxaad ka tagtaa buu idhi eh, guusha sare ama sallaan qaado samada aad ama jallaato iibi oo meelaha iska fadhiiso ya jallaata iibi jallaata iibi dadka ka dheerow factazilo buur intaad fuushid <laughs> buur fuul oo waxaad tidhaahdaa khalaas ana ma doonaya dhe wuxuu ku yidhi ragga ragga udda ayagaa darajada sare gaadhaye adiguna waxaa iskaga qanacdaa bilbalali balalka waxaa la yidhaha asal ahaan dee wax laga sheekeyn kara maa waa beeyayaaro afka lagu mariyo wey oon waxbaba ahaynba oo yacnii maaragtay haadihi dunyaa wa shaanuha sha'nuha atcabu nnaasi biha acwaanuha wadul axlaami qaaluu innaha xulumun yuqdii biha yaqdaanuha bay haadihi dunyaa wa haadaa shaanuha tan waa adduunya shaanigeeduna waa sida atcabu nnaasi biha acwaanuhaa waa dadka ugu li dadka wakhtiga ku bixiya wadul axlaami qaaluu inahaa dadka caqliga dhugtana waxay dhaheen inaha iyadu xuluman waaba dhalanteed iyo dhabdhab iyo qarow yuqdii bihaa yaqdaanuhaa xubbu salaamati nabadgeliya jacaylka iyo inaan rag layska hor imanin iyo in meelaha la layska taagtaagnaada yuthni wuxuu dib u laabaa hama saaxibihi canilmacaali ayuu dib ooga celiyaaye ku soco bahasha dhiiranow madaxa foodageli kasta qaacbalra mararka qaar <laughs> war maxaa igu dhacay midra xamar iyo midra waqooyi aslayaali markaasaa horseba foodan buu geliya tidhada uu ka gaadhsiiye marka kiira waqooyigaha baa wareeray inna waa ciyaal xaaf markaasaa le war waa oo ninkuma asagaaba igu samayn wa yuqri waa booriyaa almara shaksiga bilkasali cajis buu ku booriyaa iska dayo hawsha ha gelin dadkaa ku caay waa lagu dacaayadayn maxaan soo marnay idaa tawallayta alamra faclam ana nisfa annaasi automatic acdaa'u fain janaxta ilayhi fatakid nafaqan fi lardi aw sulma fi ljawi factazil wadac khimaara alculaa nin wax laga sheegaya haddaa arta udhihi jiraa layidhi haddaa arta nin wax laga sheegay waa nin hadde ninbaan waxba laga sheegayn horta nin baa nagla fadhiistay markaasaa wuxuu yidhi war naga kaco dhowr maalmood ka kaceen nin waa maalmool markaan idinla soo fadhiistaba waad iyastaan waad iga kacdaan buri wax laga sheega magaalada laxanto ka mid ma tahay ee habeenkii guuraya markaasaa wuxuu yidhi maya hataa see noola fadhiista buri miskiin baaba tahay abudalase horta soo kor ah, soo gaar darajada ah, ah, hadda haddii la yidhaahdo waxa weeye ee qofka bini aadamka ah dadkaasoo dhaanunbu ilahay wakadalik waa laysku imtixaamay wadackata khimaara alculaa lilmuqdimiina calaa rukuubihaa koritaankeediiyo fuulitaankeyga horumarayaasha ma gudbayaasha waxaa la yidhi ma gudbayaasha ayaa meelaha taagtaagan waqtanic isku qanci ama kaga qanac minhunna min alculaa bilbalali kabasha biyo ah fii khamaraati almowt somaarta fain istadacta an tabtakiya nafaqan fi lard faakrayna baynahum alcadaawata walbagdaa wey rida daliili bikabd alcajmaas kanatoon walcizu cinda rasim aynqidubuli fadra biha fi nuxuur lbidxa jaafilatan mucaaridaatin mathaani lujmi biljuduli rida daliili qofka daliilka ku raali noqoshadiisa bikhafdi alcayshi kurska noloshiisa nolosha mideeda raaracsan ee iyadoo dhanba barwaaqada uu iskaga qancay maskanatun hee waa miskiinnimo waa miskiinnimo waalcizu sharafku kaa'inuu wuxuu ahaaday cinda rasiimi alaynuqi geela waa jamcu jamcuyani eh, maaratay eh, nuuq aynuqi nuuq oo la taskiri wey cinda rasiimil aynuqi nuuqyada iyo geela eriyidiisa iyo caydhintiisa wey aynuqaaso hee yacni maxaan ku dhahay addululi la layliyey geela layliyan in la caydhsado oo la eriyo oo meel walba la maro wey eh, niyow talaan ku siine fadra riix ku dhaqaaq bihaa arrintaa ayadaa ku dhaqaaq haa bihaa geela laylyandhe geelaa laylyaniya aynuqaas dululka ah yacnihii daluulun tuthiiru alarda walaa tasqi alxarta musallamatun laashiyata fiiha sooma haa fadra ku dhaqaaq bihaa yacnihii maxaan ku dhahaa isha geelaa laylyan fii nuxuuri ilbiidi lama degaanka dhuumihiisa iyo dherarkiisa dherarka dhexdiisa ku dhaqaaji jaafilatan xaalay tahay mid degdegaysa mucaaradaatan xaalay tahay mid la tartamaysa oo maxaan ku dhahaa isheg cagta cagta u saaraysa mathaani lujmi xakamaha kuwooda lasoo laabay biljuduli mucaaridaatin xaalaa tahay mid barbar dhigaya dheh oo la tartansiinaya oo la ekaysiinaya mathaani llujmi xakamaha kuwooda lasoo laabay biljuduli hoogaamada waa jamcu jadiid we hoogaamada mid ku dheerarsiinaya xaalaa tahay bimacnaa macnaheedu uu yahay hashaada aad wadatid ee laylyan waxaad orodka kula tartantaa ood la ekaysiisaa hee hoggaanka intaad qabatid faraska xakamihiisa saa gacanta loogu martay ee boqolkiiba boqol lagu socodsiiyey adiguna hasha hoggaankeeda intaad gacanta ku maratid boqolkiiba boqol socodsiiyo la tartaniyow cagta cagta u saar wixii macnaheedu <laughs> baydkan laba shay buu kugu sheegayaa wadaadku toore wuxuu ku leey horta waa arrin cajiiba ah oo ninna laga helin ninbaa wuxuu iskaga soo barbaaray aabihii oo guri weyn iska degan canjeeradiiba saddexda waqti markaasoo waxaasanbu iska barfuuqaaba qolbuu ka degan yahay markaase gabdhaha yarka canjeerada u keenaan wuu iskaga faraxsan yahay war meesha iskaga kaco orod qol kala degoo meelaha aadoo dadka dhex oradoo iskaga tag meesha walcizu cinda rasiimil aynuqi dabul gaadhi intaad qaata caydhi oo mooto caydhi oo baaskiil caydhi oo waxaweye maaragtay mararka qaar shil yar futada ka geli oo waxaweye maarata rag la dood oo rag is arka oo keesta yar ha laguu gaado waad soo bixi marka dam waxaad noqonaysaa nin jiraad noqonaysaa haddii kale waxaad noqonaysaa nin bacbacooda ah, xaafadda iska dhex fadhiya wuxuu kaloo ku yidhi niyow fadara biha niyo arrinkaa asagaa ku dhaqaaq yacnii fadra caydhi wey oo ku riix oo ku dhaqaaji bihaa geela hashaada fii nuxuuri ilbiidi baydaa min alardi baydaa waxa la lama degaanka ayadoo weliba aad boobsiinaysa oo dedejinaysa mucaaridaatin aad aad mucaaradsiinaysidood la tartamaysood barbar dhigaysid mathaani lujmi xakamaha kuwooda lasoo laabay biljuduli yacnihii hoggaanka hasha aad garab dhigaysidood barbar dhigaysid markaa iyadaha wey marka wuxuu ku leeyahay neyow hashaada faraskii hasha horta ka dheeray neefki geli faras faras ka dheeray maaha yuusan ka dheerayn bu kula niyow dhaqaaji maxaa ku helay buu kuleeyahy waa jamcu lijaam lujumku judulkuna asna waa jamcu jadiil wey ka hadiib oo kaleeta wey waa udub fiiri hadiib waxaa lagu jamciye udub saasoo kale marka iyadaha weeye reeda daliili midka liita ku raalli noqoshadiisa bikhafdil cayshi noolasha mideeda qoyan uu ku raalli noqo maskanatun waa miskiinnimo iyolinaawi wlcizu sharafku cinda rasiimi laynuqi geela oo wlcizu sharafku kaainun wuxuu ahday cinda rasiimi alaynuqi geela eryidiisa iyo caydhintiisa iyo wedidiisa geeli adululi ee laylyanaa ee fadra aniyahu ku dhaqaaq oo hadda arrinkaas samee bihaa dululkaas la soo sheegay fii nuxuuri ilbiidi saxaraha dhuuntiisa iyo bartankiisa iyo dhuumihiisa yacnii ku dhaqaaji guda jaafilatan xaal ay tahay mid degdegaysa hashu mucaaridaatin xaala tahay mid barbar dhigaya mathaani lujmi yacnihii xakamaha midkiisa lasoo laabay la tartansiinaya biljuduli hasha hoggaankeeda yacnihii la tartansiin markaa yada fadra bimacnaa idfac ku dhaqaaq wey dhaqaaqata soco sii daawey ama mucaaridaatin xaalaa tahay mid barbar dhigaya mathaani lujmi xakamayaasha kuwooda laablaaban biljuduli hoogaannada yacnii mid la simaya iyadoo aad tahay markaa iyadaha wey waayahay farasku hashaada yuusan ka dheeraynin weye meesha iskaga dhaqaaqniyo ina alculaa xadatatnii wahiya saadiqatun fima tuxaaditu ina alciza fi nnuqali low anna fii sharafi lmawa buluuqa munan lam tabrixi shamsa yowman daarata xamali ina alculaa sarraynta waa jamcu calyaa xadatatni way ii warrantay buuhi walxaal hiya iduna saadiqatun ay run iiga sheegaysa fii maa shay dhexdii yuxaditu ay iiga warramayso ama tuxaditu ay iiga sheekaynayso maxay igu tiri warkeedii waa ka dhegaysadee wadaadkii waxaa u warrantay culadii baa u warrantay ina alciza sharafku kaa'inun wuxuu ahaaday fi nuqali dhaqdhaqaaq alxarakatu laha baraka bay carabtu dhahan moogtahay dhaqdhaqaaq buu ahaaday low anna fii sharafi alma'wa allaahu akbar bal fiirso low anna fii sharafi alma'wa low anna hadduu ahaaday wey fii sharafi alma'wa makaanka iyo makaanu ma'wigaaga joogitaankiisa hadday sharafi ku jirto ama joogitaankiisa hadday hadduu sharaf low anna fii sharafi alma'wa joogitaanka gurigaaga la iska jooga buluuqa munan libinta iyo hididiilada gaadhmadeeda hadday ku sugan tahay lam tabrax shamsu qoraxdu kama dhaqaaqdan yowman maalin daarat alxamali burjiga xamal la yidhaahdo wareegiisa kamama dhaqaaqdeenba meeshana wuxuu kugu sheegayaa waxa ii warrantay buu leeyahay sharaftii iyo darajadii waxay gu tiri buuhi horta ciise waxaa lagu helaa inuu qofku dhaqdhaqaaqo ha iska boodbood hadda artid baw baw baw sidii wadaadkii boodboodo aabbahay ka sheekayn jiray labada cadhbood ku dhufan laba baw baw baw baw boqol jeer markuu boodaan neefgeela la siinaya waa wadaad awliye ah oo suufiya buu ahaan jira waayahay wuxuu yidhi fii sharafi alma'waa buluuqa mina munan gurigaaga ood iska joogtid haddii hididiile iyo yool iyo sarrayn iyo wax walba lagu gaadhayo oo gurigaaga uun inaadan meella uga bixin wax walba oo darajo aad ku gaadhaysid iyo cule iyo sarrayn iyo sharaf hee lam tabrax ishamsu yowman daarat alxamali daarat alxamal maxaa la yidhahdaa awalu buruuj buruuju shamsi liitnaa casharaw waa alxamal waxaa la yidhahdaa labiyo tobanka burji maxaa la yidhahda sayniskana ii sheega loolalsoo lama yidhahdo loolasha laba iyo tobanka burjiga ku wareegto loolka koobaad ama burjiga koobaad wey qoraxda marka yah meerayaal miyaa la yidhahdaa meerayaal soo maaha labiyo toban meera miyaa labiyo tobanka meera ka koowaad baa xamal la yidhaha af carabiga labiyo tobankaas midka u sareeya waxaa layidha gugii bay fadhiisataa xilliga gugiga maarata ee qoraxdu qabowdahay bay fadhiisataa marka uu qabow yahay baa halkaasay fadhiisataa baa marka qoraxdu waxaa layidhi lam tufaariq lam tabrax iyo lam tufaariq wey ah, halkaasay iska joogi lahayd baa layidhi alma'wa waa almaxal maxalka aad ku dhalata weeye ah, ama annuqal alintiqaalu min makaanin ilaa makaan weeye waayahay waa falag marka falag falag wa kullun fii falaki yasbaxun ina alculaa sarraynti ayaa xadatatnii ii warrantay walxaaliya iyadu saadiqatun ay ruunka sheegaysa fiimaa tuxadidu waxay iiga warramaysa ina alciza taquulu waxay le ina alciza sharafku kaa'inun fi nuqali gurguritaanka iyo warwareegga ayuu ahaadee niyow dhaqdhaqaaq oo xaraka same low anna fii sharafi lmaawa makaankaad ku dhalatay joogitaankiisa buluuqa munan haddii lagu gaadhayo darajada saraysa haddii lagu gaadhayo lam tabrax shamsu qoraxdu kama dhaqaaqdeenoo ma faaruqdeen yowman maalin daarat alxamali burjiga koobaade xamal la yidhaahdo ee labiyo tobanka meeray ku wareegta ka mid a kamama dhaqaaqdeen halkaa unbay joogi lahayd marka iyadaa wey ee waxay oga dhaqaaqayso dee waxa weeye maxaan ku dhahaa ii sheeg waxa weeye darajadeeda ayaa hoos u dhacaysa hadday kaa iska taagnaato marka ayadaa weeye ahabtu biil xadilown hadaytu mustamican walhadu canniya biljuhaali fii shaqali lacalahu in badaa fadli wanaaqsumo licaynihi nama canhum aw tanabaha aw tanaaba'ha lii ahabtu waan dhawaaqay buuri waan uubateeyey ahabtu waan uubateeyey wey macnaha iska saxa ahabtu waan uubateeyey uubateeyey uubata mataqaanaan ubatayn ah, naadaytu waan dhawaaqay ah, yacnihii ahaaba araacii bihanamihi idaa saaxa bihaa maxaa la yidhahda ahaaba waa dhawaaqay arraaci adhi jirkii bikhanamihi adhigiisa idaa wakhtiga saaxa uu dhawaaqo maxaa la yidhahda riya marka loo yeedhayo kaalay kaalay kaalayso lama dhaho idahana ya xaaxa xaaxa xaaxa riyahana kaale kaale baa la yidhahdaa waa luuqadda adhiga wey saas weeyahaa xaaxa xaaxa xaaxa xaaxa xaaxa baad dhahaysaa idah riyahana kaale kaale kaale kaale xa axa axa axa axa waa iska mid xaaxadin wey geela geela dee waa loo fodhiyaa looda horray anu loolay mihi iga raalle ahaala geelley baan ahay geela waxaa la yidhahdaa koy baa la yidhahdaadl ah, waxay leedahay laqash adu looga maal waayo mhm. baa la yidhaha waxaasaa lagu aabtu waan ubatayo waan dhawaaqay buuhi bilxadi dheefti baan u dhawaaqay low naadaytu ya low naadaytu yacnihii mustamican low naadaytu low naadaytu haddaan dhawaaqi lahaa mustamican low shallayte naadaytu waan dhawaaqay mustamican haddii yacnihii lay maqli lahaa mid la maqlaya haddaan ahay haddaan ahay mid la maqlayo walle waan dhawaaqay walxaddu dheefkiina canniya waa qasday canniya yacni maarata cannii xaggayga dheh fii shualin canii baad leedahay caniya biljuhaali ina hadduu canii yidhaahdo iltiqaau saakinayn baa dhacaya maog tahay walxaddu dheefkiina canii xaggayga fii shualin kaa'inun fii shaqalin mashquul buu kaga sugan yahay biljuhaali ay filjuhaali uu ku mashquulsan yahay lacalahu waxaa laga yaabaa buur in badaa hadduu u muuqan lahaa fadli aniga fadligayga iyo wa naqsuhum ayaga dhimanaantood iyo nuqsaankooda biljuhaali ay dhiman yihiin licaynihi ishiisa hadduu u muuqan lahaa buui naama waa ka seexan lahaa canhum xaggooda oo oo amase tanabbaha waa ii baraarugi lahaa lee anigu ii soo jeedsan lahaa buui labadan beed wuxuu ku sheegayaa wuxuu leeyahay dheeftii iyo xaddigii baan u dhawaaqay haddaan u dhawaaqay wuxuu yidhi walle walle waan dhawaaqay haddii lay maqlay oday warkii maxaad ku taqaanaa walle waan dhawaaq low naadaytu mustamic low naadaytu haddaan u dhawaaqi lahaa mustamican mid maqlaya taasaa ka siman layihahda ahabtu waan dhawaaqay bilxadi low naadaytu haddaan u dhawaaqi lahaa mustamican mid imaqlaya maxaa iga dhici lahaa bule waa mid dhagaha iga furaystay oon imaqlino inkaar qabo dhagala waa dheefti weeye xaggee aaday xadiga sheekhu markuu adigu soo fiirin waaye su-aashaasaan weydin anagu wuxuu yidhi cannii xaggayga ayuu ka mashquulay oo biljuhaali buu ku mashquulay kulaha juhaashii buu aaday wax magaratadii waxaa laga yaabi lahaa buuhi oo ficnaan lahayd bui waxaa suurtowdu idhi inuu uun mar uun fadligayga iyo wanaagayga uu dib u garwaaqsado ayagana xumaantooda iyo dhimanaantooda uu dib u fiiriyo ishiisana markaa uu ku fiiriyo u muuqato kabacdi hadday arrintaasi dhici lahayd buui naama canhum uu ka jeedsan laha uu ka seexan lahaa buui ow amase tanabahli li anigu hee iisoo jeedsan lahaa buui ol arwadaadademiyaad aabtu waan dhawaaqay oo waan ubatayoo xaaxaya kaalay baan idhi bilxadi yacnii maaragta dheefti low naadaytu haddaanu dhawaaqi lahaa mustamican midi maqlaya maxaa iga dhici lahaa walxadu dheefkii cannii awaaqas cannii waa jeedsaday cannii xaggayga fii shuqalin shuqul ayuu kaga sugan yahay kaa'inun fii shaqalin uu ka mashquulsan yahay biljuhaali wuuna ku mashquulsan yahay lacalahu waxaa waxaa suurowda oo yacnihii maarata okay ahaan lahayd wey in badaa hadduu muuqdo fadlii fadligaygu hadduu u muuqdo yacnii xadigya dheefta wa naqsuhumna dhimanaantooda biljuhaali licaynihi ishiisa hadday u muuqan lahayd naama canhum waa ka seexan laha waa ka jeedsan lahaa oo amasewa tanabbaha waana baraarugi lahaa li anigu iisoo baraarugi lahaayoo soo jeedsan lahaa anigu ii iman lahaa wey wadaado waxaan leenaha horta sidaa maaha arrinku walaysa risqulfataa min xusni xiilati laakiin xuduudun wa arsaaqun biaqsami ka saydiyu xuramuhu raamilmujiidu waqaad yarmi fayarzuquhu man laysa biraami waa bayd cajiiba walaysa ma ahaanin risqulfataa qofka risqigiisa min xusni xiilatihi farsamo wanaagiisa kama yimaado laakiin hase yeeshee khutuu xuduudun waa dheef iyo wa arzaaqun arzaaq weeye biaqsaamin kaa'inatun biaqsaamin ilaahay qaymintiisa ku timid naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati dunyaa soo maha kasaydi ka mitli saydi oo kaleta weeye yuxramuhu laga xirmaanaynayo laga hoojinayo loo diidayo arraami lmujiidu nin aad toogta u yaqaanabaa liishka dhegta indhuhu isku dabaya indhaha wuu la gafayaa marka walxalqad xaqiiqa yarmi uu ganayo oo fa yurzaquhu lagu arsaaqayo man dullayse aan ahayn biraami wiil yaro hadda toogbarada bayraca oo hadda soo kacay baa intuu ganu halkaa luquntaa kaga dhufan qab markaasuu qalan ninkii soddon sano wax soo shiishayana waaba la gafayaaba looma qorin de liq sida kaniinka looma qorin waxaan laguu qorin weligaa keeni maysid mas buu ninku istaagay abeese kala haysta asagoo kabala waxbaa yeeli mayso mid kaloo kabaqabaa ku istaagi way qaniini dhab war maxaa dhacay kaa gelgilahad waa yahay ucallilu nafsa bilaamaali arqubhaa maa adyaqa alcaysha lowlaa fusxat lamali ucallilu nafsa bilamaali arqubhaa maa adyaqa alcaysha lowlaa fusxat lamali ucallilu annafsa nafta ayaan sasabi bil aamaali hididiilayaalba nafta ku sasabi aamaalayaashaasoo hididiilayaashaasoo arqubuhaa yacnii aan sugayo oon rajaynayo oon quudarraynayo oon ka dhur sugayo maa adyaqa maxaa ka cidhiidhi badan alcaysha nolosha lowlaa haddii lala yahay fusxatu lamali hididiilada waa sacnimadeeda alla maxaan hididiila iskaga nool lahay ninka dhallinyaradaha maal baad heli waad gursan oo ilmaad dhali oo kala waxaasu iska hididiilan wuu iska sugayaa mogta waqti buu ku baxen noloshuba cidhiri ahaan lahayd haddii maskaxdeennu aysan khayaaligaas iyo hididiiladaa aysan isku maaweelinaynin innaga dhanba haddii waxa weye nolosha waa inoo qadhaadhaan lahay aroortii markaad soo baxda waxaa isleedahay wax walba uu ku hagaagasaaka lafdhantiiga qacbaad ka siin lebiskaagu waa okay waa isku kaa fadhiyaa baa isku maaweelin ucallilu waan maaweelin buu ku leey annafsa biaamaalin arqubuha aan quudarraynayo amaalkaasoo arqubuha aan quudaraynayoon ka dhursugay maa adiiqa alcesha nolosha maxaa ka qadhaadhaan laha oo ka cidhiidhsanaan lahaa lowlaa haddii la fusxatu laamaali yacnii hididiilada yacnii maarata ahaa yacnii ballaannaanshaheeda iyo waasacnimadeeda assicata le alfasxada wey idan marka wuxuu leeyahay anigu maxaa iga galay buu ku leeyahay naftii been baan u sheegi amaaniya min leyla xisaanu kaannamaa saqatnii biha leyla calaa dama'in barda haa munan in takun xaqan takun axsana almuna wailaa faqad cishnaa biha zamanan raqda famaa wajadtu suluwan bacda bucdihim lowlaa mudaawaatu qalbi bilmuna talifa lamartadil caysha walayaamu muqbilatun fakayfa arda waqad wallat calaa cajali lam arda weeye macnaheedu ardi muxuu yidhi oo hoos dhigay liiltiqaau saakinayn wey maya waa isku midkii una lam artadi wey cafwan lam artadi kuma raali noqonin cafan si kale aan u fahmay lama kuma raali noqonin al caysha noolasha kumaanan raali ahayn wey lam artadi raalli kumaanan noqon alcaysha noolasha walxaal al ayaamu maalmuhu muqbilatun maalmihii dhallinyaranimada isoo qaabilayey baananba adduunyada kuma qancino sidaa uun u halabsanayuu leeyahay oo afar ilaatanka saaxiidi iyo hansare iyo cule iyo orod iyo qabi iyo qaciyo qoorta kala jebi habeenka wareeg ku sugnaa bur fa kayfa sideebaan arda ugu raali noqon bu walxaal qad xaqiiqe wallat ay jeysatay al ayaamu maalmihi calaa cajalin si degdega haddoon oday ahay buu yidhi yaa bal maxaan hadda haddii la isiiye maxay wuxuu yidhi anoo dhallinyaro wax walba qabsan kara baan haddana qanaaca lahayn buui oon saa uun wax raadinaya hadda oon oday ahay maxaa i waalay <laughs> mooje maxaa ku waalay wax ku waalay ma naqaana yaa fa kayfa arda alcayshaw see nolosha ugu raan noqon buy meeshan lam artadi waad ka garanaysaan asalkeedu muxuu aha ii sheega lam artadi lam xarfu nafyin wa nasbin wa artadi ficil mudaaric majzuumun bilam maya majzuumun bixadfi xarfi alcilla wa calaamatu jasmihi majzuuman bilam wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi lcilla dhahdi saadheh oo wuxuu ahaa lam artadii ayuu ahaa markaasaa la gooyey sababta yada loo gooyeyna dee waa litakhallusi min ajli iltiqaa'i saakinayn darteed wey waan saxnaa marka marka hore maxaad ilaahdi weydeen waradiyahu bimacnaa qabilahu wey radiya lam artadi lceysha fakayfa arda alceysha maa wadacaka rabbika maqa lama artadi kuma raali noqon midha alcaysha noolasha wal ayaamu maqbalatun maalmahan dhallinyarada ahaaba sidaan unbaan u hanqaltaagayaye fa kayfa sidee baan arda u hanqaltaagi waaqlxaal qad xaqiiqe wallat alayaamu maalmihii ay jeedsadeen buuri calaa cajalin si degdegoon haddoon gaboobayba maxaa la qaltaagi buna afka la taagaya manaayar werdiga iyo tasbiixda badiya oo anaayar xaafadaha iska jooga oon iska sheekeeyo oon xabad kibisa iska cuno maxaa i dhibay ala binafsi cirfaani biqiimatiha fasuntuhaa can rakiisi alqadri mubtadali wacaadatu nasli an yuzhaa bijowharihi walaysa yacmalu ila fi yada albaali qaalaa waan qaaliyeyey binafsi naftayda cirfaanii ogaanshaheeda aan ogahay yacni maaragtay biqiimatihaa qiimaheeda ayaan u qaaliyeeyey oon meel sare udhigay buu ku leey fasuntuhaa waan ilaaliyey nafteedafasuntu waan ilaaliyahaa nafteeda waxaan ka ilaaliyey can rakiisi alqadri qadrigiisu miduu hooseeyo rakiisiga xaggiisaan ka ilaaliyey mubtadali kaasoo weliba xaqiir ah wa caadatu nasli yacnihii seefta caadadeeda waxaa ka mid a ah, an yuzhaa in lala yaabo walaysa ma ahaanin yacmalu mid uu camal falayo yacni maaragtay yacmalu mid camal falaya ma aha miduu falayo shaqaynaya seefku ma walaysa maahna asayfu yacmalu mid camal falaya maaha ila fii yadi baali allah xikmad badana wuxuu horta anuu naftayda haddaad idhahaan wadaadku muxuu isla faaninaya oo wadaadku muxuu cirkaa isula jooga no wadaadku waa ma wax kaluu islaba yahay haddaad tihaahdaan bur ne war baan hayaa dhegaystu horta anuu naftayda waxaan qaali oga dhigon cirka u geeyo horta qiimeedaan ogahay bur masaakiin baa tihiin abudalasyaale waxaan ka ilaaliyey buui kolkoodii horeba can rakhiisi lqadri mubtadi mid xaqiira oo rakhiisa qadarkiisa ka ilaaliye bui sidoo kaleeta buui wacaadatu man wacaadatu nasli an yuzha bijawari seefka fiir markaasa u qaad waxaad leedahay oh, oh, oh, waryaa warbaasha maxaa laga sameeyey laa ilaaha jawhar qaaliyaa laga sameeye yaa warbaasha maxay ka samaysan tahay inaad hore waa intee markaasu le waa kun doolar bahasha qaaliga ee lala yaabo ee khatarta ah yaa hadduu cadow kasta agteeda joogo ma shaqaysaa nafteeda qaali ay tahay nafteeda ma shaqaysaa maya maxay ku shaqaysaa ilaa ilaa fii yaddi batal nin geesiya gacantii markii la geliya ma wax qabataa ya laa tanfac walaa tadur wey markaasay wax walba kala goyn yaa marka wuxuu leeyahay wacaadatu nasli an yusaa in lala yaabo weeye oo lala tacajabo bijawharihi jawhartuu ka samaysan yahay iyo bimaa sunaca wix laga sameeyo qaali ah laakiin walaysa asayfu yacmalu ila fii yadii baali ilaa fii yaday yadaydhe cafwan ilaa fii yaday baali yaday labadiisa gacmood wey tabbat yadaa abii lahabin wa tabba yadaa yaday wey qaali waan qaaliyeeyey binafsii naftayda cirfa anay ogaanshahayga aan ogahay biqiimatihaa qiimaheeda ayaan u qaaliyeeyey fasuntu waan ilaaliyahaa naftayda can rakiisi alqadri qadrigiisu miduu raqiisyaha xaggiisaan ka ilaaliyey mubtadali oo weliba xaqiira wa caadatu nasli waxaa inta badan caado u ah sayfaha wa caadatu nasli ay caadatu suyuufu an yuzha in lala yaaba ayaa la arkaa weye bijawharihi bima sunica oo haali ah jawharta laga sameeyey walaysa haddana ma ahaanin binafsihi naftiisa dheh binafsihi naftiisu yacmalu inuu camal falaya ilaa fii yaday batali nin geesi ah labadiisa gacmood markuu galo musaairku shaqeeya haddii kale waxba qaban mahayo weye lafdigan mubtadal ee beytka hore uu ku dhammaado almuhaanu almuxtaqir baa la yidhahdaa waa mid kaliita ee deniga wey lafdigan kale yushana bimacnaa yujabu wey yusha bimacnaa yujabu annaslu nasaan awalba soo mari jirnay waa asayf wey maa kuntu uuthiru an yamtada bizamani xataa araa dowlat alaqwaadi waasifani taqadamatnii unaasun kaana showtuhumu waraqaad wiya low amshi calaa mahali maa kuntu ma ahanin buhi uuhiru mid doorbidaya oo waxa weeye dooranayo jecel oo ku faraxsan an yamtada inuu taagmo biyo aniga zamanii zamankaygu xataa araa ilaa aan ka arkay dowlat alawqaadi kuwii calooshooda u shaqaystayaal ah iyo wasifali kuwii hooseeyey taqadamatnii inay iga hormayacnii kuwa aan ka arkay taqadamatnii haa ilaa aan kuwa ka arkay buli ayagoo xilkii oo dhan iyo wixii oo dhan bahaya taqadamatnii weliba ay iga hormartay unaasun dad ay iga hormareen aa taqadamatnii inay yacnii maaragtay taqadamatnii inay iga hormarisay unaasun dad kaana uu ahaa awal hore shawduhum orodkoodiiyo xoog u orodkoodu waraa'a khadwiya tilaabadayda gadaasheeda uu ahaan jiray low amshiya weliba haddaan iska socdo calaa mahalin si tartiiba labadan baydna wuxuu ku sheegi doonaa wadaadku xikmad cajiiba horta wuxuu yidhi hadda siddeetan jir baan ahay siddeetan jirka aan ahayna ma jecli oo ma dooranin buu idhi zamanku inuu siddeetan i ilaa uu iga tuso zamanku hee calooshooda u shaqaystayaalkii oo zamanku uu iga hormariyey zamankaa iga hormarinyo yacni xataa araa dawlat alawqaadi awqaad waxaa la yidhaahdaa yacnihii waa saaqid alhimmati aladii ashaara ilayh yacnihii waxa weeye maaragtay waa kuwa liita calooshooda u shaqasiyaalkaa wey alladii yakhdimu hayrahu bidacaami badnihi waa midka keliya calooshiisa waxa gala uun calooshiisa ciyaaru taqadamatnii unaasun inuu zamanku iga hormariso oo wakhtigu iga hormariyo dad waagii hore dadka iyadaa buui si walba hadday inta tabartooda ordaan buui tilaabadayda caadiga weliba gaantifka maarata gaantif dhooti dhooti dhooti dhooti anigoo leh xataa ima soo gaari jirin bui waraa'a khadwiya low amshi haddaan socdo calaa mahalin si tartiiba ah oo kaadsinyo ku jiraan oo iska caadi ah haddaan u sa iyada amaa asifal waxaa la yidhahdaa Eh, araadil naas baa la yidhahdaa waa didul cilya ah, diddu afaadil naas baa la yidhahdaa maa kuntu miihi uuhiru inaan doorbidaya an yamtadda inuu taagma bihi aniga zamanii zamankaygu xataa araa ilaa aan ka arkay dowlat alawqaadi kuwii calooshooda u shaqaystayaalka ahaa yacnihi addowla hunaa waxaa la yidhaahdaa jaclu nowbati lahum min istiilaa waa yacnihii dowladda iyo xukunka iyo waxa weeye araa aan ka arkay xataa araa ilaa aan ka arkay buu idhi dowlat alawqaadi kuwii calooshooda u shaqaystayaalka iyo wasifali kuwii hooseeyey araadilnaaska taqadamatnii inay iga hormarisay markaa ayadaa ah buu idhi unaasun dadkaana u ahaaday shawduhum orodkoodu orodkooda xoogga ah waraa'a khadwiya yacnihii tillaabadayda gadaasheeda weliba waa goorma ma tillaabadayda xoog iyo ruclaynteeda maya low amshii haddaan socdo xataa calaa mahlin si kaadsaa ah markaan u socdo xataa way iga dambayn jireen bule markaa iyadaa weye adaa bilahi towfiiq wasali allahuma calaa nabiyina wamowlaana muxamedin sala allahu calayh wasalam hmm.